الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهتدوا واعلموا أن الله غفور حليم laa junaaha calaykum in dallaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariidaة wamaticuuhuna calى اlmuusici qadruh wcalى اlmuqtiri qadruhu mataaca bilmacruufi xaqa calى اlmuxsiniin wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidaةan fanisfu maa faradtum ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadih aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat الnikaaxi waan tacfuu aqrabu litaqwى walaa tansaw lfadla baynakum ina allaha bima tacmaluuna basiir xaafiduu calى الsalawaati wالsalaati اlwusdaa waqumuu lilahi qaanitiin fain kiftum farijaalan aw rugbaana faidaa amintum faاdkuruu اllaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo shanaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aydii ugu dambeeyey alla wuxuu yidhi dembi korkiina ma ahan ayuu dhah ilaahay waxaad u sarbeebtaan haweenka oo doolistooda hawdha ilaahay haweenka laga dhintay oo cuddatulwafaadka ku jira arrintaasna shalay waynu ka soo warranay amase waxaa weeye aada ku qarisaanow dha ilaahay naftiina oo nikaaxooda aada u qasdaysaan ah alla wuxuu yidhi alla waa ogaaday inaad haweenka xusaysaan oo waxa weeye khidba aad ku xusaysaan oo adan ka sabrayna kolka markay arrintu sidaas tahay ilaahay wuxuu idiin banneeyey taxriil inaad ula timaadaan ayaa ilaahay idiin baneeyey hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala nikaaxa u yaboohina ilaa inaad ugu qawshaan mooyaane qowl macruufa halkaas ayaa casharkeeni noo joogay weli marka ayadda ayaynu dhexda ugaga jirnaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa taczimuuha u qasdinowdha ilaahay cuqdata annikaaxi nikaaxa gunuddiisa ha u qasdinowdha ilaahay oo waxa weeye ayagoo haweenka ku jiraan ciddat lwafaad inaad nikaaxoodii gunudiin ha u qasdin ow dha ilaahay marka waxaa la yidhi faalcaqdu fi lciddati yaa la faasidun wa yufsaku waxa weeye caqad oo cidda dhexeeda ku dhaca waa faasid waana la fasakhayaa asaaba fasakh maayo haddii waxaa weeye caqadkaas mubaashara qofku uu sameeyo walow bacdaalciddatiba allaha ka dhige waxaa culummada qaarkeed ay qabaan taxriim inuu ka imaanayo oo mu-abada sida hadda imaamu maaliki weeye laakiin hadda madhabta imaamunaa ashaaficiya culummada kaleentood waxay leeyihiin caqadka waa fasakhmaayaa intaas keliya ayayna arrintu ku egtaha weeye weeyo caqadka keliyaha fasakhmaaya waxaana qofkaas u bannaan caqad labaad inuu la yimaado bacdaalcidda uu la yimaado marka sidaas ayaana loo badan yahay walaa taczimuu ha u qasdinow dha cuqdata annikaaxi nikaaxa gunudiisow dha xataa yabluga alkitaabu kitaabku intuu ka gaaraayo kitaabka waxaa laga wadaa almaktuubu min alciddati weeye ciddadii waxaa weeye muddadii u qoreeday ayaa laga wadaa xataa yabluga alkitaabu kitaabku intuu ka gaaraayo ajalahu ajalkiisa uu ka gaaraayo oo cuddadii inta ay ka dhammaanayso cuqdatu nikaaxa u qasdinow dhah ilaahay waclamuu ogaadow dhah ilaahay mu'miniinow anna allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa fii anfusikum waxa naftiina ku sugan oo casmi iyo kayrkiisa ilaahay waa idinka warqabaa waclamuu ogaadow dhahay alla subxaanahu wa tacaala anna allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa fii anfusikum waxa naftiina ku sugan oo casmi iyo kayrkiisa faxdaruuhu alla ka digtoonaada ayuu dha ilaahay inuu idin ciqaabo markii waxaa weeye casmi oo nikaax aada samaysaan aada la timaadiin oo casmi aada la timaadaan ayadoo haweentii cuddo ay ku jirto waclamuu ogaadow dha haddana alle anna allaha alle kafuurun allihii dhaafa inuu yahay oo waxa weeye qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala nahyigiisa iska ilaaliya oo waxa ilaahay ka reebay ka digtoonaada alla waa u dhaafayaa subxaanahu wa tacaala xaliimun allihi dulqaad badan alla inuu yahay oo cuquubada uu ka akhiraayo qofka mutaystay taasna ogaadow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku boorinayaa dadka wax ka dhaceen inay alle subxaanahu wa tacaala usoo noqdaan iyo naxariista alle inay weyn tahay ayaa ilaahay ka warramayaa haddana alla wuxuu yidhi walaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahan in dallaqtumu nisaa'a haweenka haddii aada furtaan maa lam tamasuuhunna intaydan taabanina horteeda oysa oydan jimaacina ow ambase tafriduu lahunna aadan u qadarina fariidatan fariidowdha ilaahay mahar ayaa loola jeedaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu nooga warramayaa haweenta oo waxa weeye mudallaqa oo waxa weeye mudalaqa qabla dukhuul ah isla markaasina waxaa weeye caqadka aan loogu sheegin mahar aan loogu sheegin markii waxaa weeye la furo waxa xukunkeedu uu noqonayo laa junaaxa dembiyow dha ilaahay calaykum korkiina ma ahan in dallaqtumu nisaaa haweenkii haddii aad furtiin ow dha ilaahay maa lam tamasuuhunna intaydan taabanin ow dha ilaahay hadda masigaan meeshaan waxaa weeye jimaac ayaa loola jeeday kanaaye ka taa weye qiro waxaa jirta maa lam tumaasuuhun ah weeye intaydaan taabanin oo aydaan jimaacina ow amase satafriduu lahunna aydaan u qadarinow dha ilaahay fariidatan fariido mahar ayaa loola jeedaa marka maadu waxay noqonaysaa masderiye oo darfiyaa weeye waxaa laga wadaa laa tabacata calaykum fi dalaaqi weeye dalaaqaas wax laydinkugu raacanayo ma jirto weeye zamana cadamilmasiis weeye idinkoon haweenkii idinkoon haweenkii taabana oo aan u tegina inaad furtaan wax laydinkugu raacanaya ma jirto udha ilaahay marka hadda waxa weeye mahar la-aantiisna waxa weeye haddii haweentii la nikaaxiyo nikaaxu waa ansaxayaa oo hadda waxaa weeye maharka in caqadka lagu sheego sunno weeye haddii waxa weeye taasu ay dhacdo oo haweentii waxaa weeye caqadka aan mahar loogu sheegin waxaa la siinaa ilaahay ka warramaya subxaanahu wa tacaala wamaticuuhunna mudca siiyow dheh ilaahay oo waxaad siisaan waxay ku raaxaystaan wamaticuuhunna ayuu dheh ilaahay haweenkaas mudca siiya ayuu dheh ilaahay marka hadda mudcada ilaahayaa noo sheegaaya oo sida markaasi qadarka ay la eg tahay ilaahaa noo sheegaya wamaticuuhunna ayuu dheh ilaahay haweenkaas mudca siiyow dheh ilaahay ayadoo waxaa weeye aan loo tegin la dhalaaqay caqadkana waxaa weeye aan mahar loogugu sheegin waxaa laga wadaa acduuhunna maa yatamatacna bihi weye waxay markaasi ku tamatucaan ay ku raaxaystaan siiya ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala marka hadda mudcadaasu sida hadba waxaa weeye qadarkeedu uu yahay ilaahay wuxuu leeyahay calal muusici midka loo waasiciyey waxaa korkiisa hawdha ilaahay ninka qaniga hawdha ilaahay qadruu qadarkiisa ayaa korkiisa inta waxa weeye xoolo uu leeyahay ayaa markaasi loo fiirinayaa kolkaa ayuu mudcadii ka bixinayaa wa calalmuqtiri midka lagu cariiriyana waxaa korkiisa oo risqu cariiri ku yahoo faqiirka qadruhu qadarkiisa qadarkiisow dha ilaahay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haweenkii sidaas ahaayow dha ilaahay hala mudca siiya ayuu dha ilaahay mudcadina marka waxaa weeye waxaa laga dhigayaa qof walba sidii qadarkeedu uu yahay oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala calalmuusici midka loo waasiciye waxaa korkiisa midka qaniga ahoo idinka idinka mida qadruu qadarkiisa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wa calalmuqtiri midka lagu cariiriyana waxaa korkiisa qadruu qadarkiisa marka hadda waxaa weeye aayaddan waxay faa'iidayhaysaa la yidhi inaan markaasi la fiirinaynin zawjada markaasi waxaa weeye qadarkeeda aan la fiirinayn maxaa yeele waxaa la fiirinayaa qadarka zawjka ayaa la fiirinayaa zawjada qadarkeeda la fiirimayaa la yidhi waxaa weeye aqwaal imaam shaafic imaamuna ashaafici uu iska leeyahay mid kamida ayaana sidaas qaba weye marka hadda imaamu maaliki iyo rag kaleentood ayagu waxay iftoodeen ayaguna waxaa weeye sidaasay iftoodeen laakiin sida muctamidkaa cinda imaamuna ashaafici waxaa weeye waxaa la fiirinayaa ee maaragtay xaalu zawj ayaa la fiirinaya wa zawja weeye imaamuna ashaafici waxaa weeye aqwaashiisa midka uu raajaxsan mudcadatan waxaa la fiirinayaa zawjka xaaladiisa iyo zawjada xaaladeeda ayaa la fiirinayaa oo waxa weeye zawjada haddii waxaa weeye ay ayadu ladan tahay oy xoola leedahay waxaa weeye waxaa dhici karaysa markaasi waxa weeye in markaasi wax laga yareeyo oo markaasi wax loo yaray karaayo haddii waxaa weeye ninku uu xoolo leeyahane in markaasi loo badiyo haddii waxaa weeye uu xoolo yar yahane laga yareeyo haddii masalanba ninkii xoolihiisu badan yihiin naastina waxaa weeye faqiir ay tahay in loo badiyo ayay keenaysaa imaamuna ashaafici aqwaashiisa kaa ayaa ugu rajaxsanoo waxa weeye waxaa la fiirinayaa xaalu zawj wa zawja ayaa la fiirinayaa mudcada taasaa la fiirinayaa layidhi marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala cala almuusici qadru yow dha ilaahay wa cala almuktiri qadru ayuu dha ilaahay marka aayadda laakiin daahirkeeda wuxuu keenayaa in markaasi waxa weeye qadru zawja aan la fiirinayn oo daahirku sidaas ayuu keenayaa mataacan ow dha ilaahay mataac mudcasiyow dha ilaahay mataacaasoo bilmacruufi si macruuf ahaadow dha ilaahay mataacaasoo xaqan oo xaq ahow dha ilaahay cala almuxsiniina kuwa wanaagga falaayo mudiiciinta korkoodana xaq ku ahow dha ilaahay mataacan ow dha ilaahay mataacantan waxaa weeye tamtiic wey waa masdaraa la yidhi oo waxay noqonaysaa mataacan bimacnaa tamtiican weeye oo waa ismu masder ayaa laleeyahay oo bimacna masdera weeye ah, waxaa lagu ishaarayaa waxa weeye waa maaragtay waxaa la ishaarayaa ismu lmasderku bimacna almasder inuu yahay weye mataacanw dha ilaahay mataac mudcasiyow dha ilaahay mataacaasoo bilmacruufi wanaag ahaaday sharciga weeye ku wanaagsan weye mataacaasoo xaqan oo xaqa laba sifo weeye meeshaas oo calaalmuxsiniina kuwa muxsiniinta korkooda ahaaday dadka mudiicaynta oo ilaahay subxaanahu tacaala adeecay ayaana laga doona hawdhah ilaahay subxaanahu watacaala marka haddii la yidhi xaqan cala almuxsiniina maxay keenaysaa culimmadu waxay yidhaahdeen mudcada waa la isku khilaafay qaar waxay yidhaahdeen waa waajibay yidhaahdeen oo amarka ayaa la fiirinayaa iyo ilaahay qowlkiisa xaqan weeye sidaas waxaa qaba imaamuna ashaafici ayaa qaba qaar waxay yidhaahdeen waa sunnay yidhaahdeen oo waxaa la fiirinayaa ilaahay qowlkiisa bilmacruufi weeye iyo ilaahay qowlkiisa cala almuxsiniina sidaas waxaa weeye waxaa qaba imaamu maalika ayaa qaba iyo imaamu axmed riwaayatiisaa abu xaniifana isagu wuxuu leeyahay waxau ku raacsan yahay imaamu shaafici uu ku raacsan yahayo aayadda waxaa weeye daahirkeeda ayaa la fiirinayaaoo oo budcadaasi waajibay noqonaysaa ayuu leeyahay marka hadda waxaa laga waramayaa haweenta waxaa weeye oo la caqday amba maaragtay yaa la nikaaxiyey caqadkana waxa weeye aan mahar loogu sheegin ayadoon loogu sheeginna haddana waxa weeye ayadoo aan loo tegin haddana la furay oo mudallaqa qabla dukhuula ayaa xukunkeedu sidaas uu noqonayaa haddana ilaahay wuxuu yihi in dallaqtumuuhunna haddii aad dalaaqdaanow dha ilaahay haweenkii min qabli an tamasuuhunna intaydaan taabanina horteedow dha ilaahay walxaal qad xaqeeqee faraltum aada u qadarteen lahuna haweenkaas fariidatan fariilo mahar aada u qadarteen ow dha ilaahay fa nisfu maa shay niskiisa faraltum aada u qadarteen kusoo qadaro ayaa yejibu lahuna u waajibaaya ilaa an yacfuuna zawjaadki inay cafiyaan mooyaane oo ay ka tagaan wixii ay ka tagaan mooyaane ow ambase yacfuwa uu cafiyo alladii kii biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunudiis uu ahaaday markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wa an tacfuu inaad cafisaan ow dha ilaahay ayaa akrabu dhow litaqwaa taqwada u dhow walaa tansawu lfadla fadliga halmaaminow dha ilaahay oo beynakum dhexdiin ahada mu'miniinow ina allaaha alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allihii caalimku ah weeye marka hadda aayaddaana ilaahay wuxuu noogaga warramayaa aayaddii hadda aynu soo maraynay mid maaragtay ka duwan weeye oo hadda waxa weeye meel isaga mid weeyo naag la dhalaaqay qabla dukhuul isla markaasina waxa weeye caqadka mahar loogugu sheegay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramayaa marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay wa in dallaqtumuuhunna haddii aad furtaanow dha ilaahay haweenkii haddii aada furtiinow dha ilaahay min qabli an tamassuuhunna intaydan taabanina horteeda oodan jimaacinaa loola jeedaa wal xaal qad xaqeeqee faraltum aada u qadarteen lahunna haweenkaasow dha ilaahay fariidatan mahar aada u qadarteen waxaa laga wadaa nikaaxa markii la nikaaxinayey ayaa maharkeedaa nikaax aqadka lagu sheegay markii ayadoo sidaasa haweentii la furo qabla dukhuul waxa u waajibayaa ilaahay noo sheegaya alla wuxuu yidhi fa nisfu maa shay niskiisa faradtum aada u qadarteen ayaa yajibu lahuna u waajibaa weye marka hadda waxaa weeye ninku waxaa weeye haddii haweentaas maharkeedii hore uu u siiyey oo mahar kaamila masalanba hadduu siiyey waxa weeye nis ayuu ugugu noqonayaa oo kasoo qaadanaya haddii waxaa weeye ouna waxba siinne markaas ayuu siinayaa saas weeye markaasuu dhah ilaahay ilaa an yacfuuna ilaa laakina an yacfuuna inay cafiyaan mooyaane ayuu dheh ilaahay oo waxaa weeye niski markaasi haweenta iska leheday haddii ay iska cafiso oy ninkii u cafiso markaasi waxa weeye ninkii laga dooni maayo maxaa yeele waa loo cafiyey ow ambase ayuu dheh ilaahay yacfuwa uu cafiyo alladii kii biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunudiis u ahaaday oo waxa weeye ninkii asagu waxa weeye wuxuu iska cafiyey nuski oo ugugu noqo lahay haweenta marka masalanba haddii lagu mahriyey masalanba malyan iska dheh haddii lagu mahriyey oo masalanba qabla dukuulna la furay caqadkana nikaax nikaax nikaaxa nikaaxa caqadka la caqdayana loogu sheega meher waxa weeye naagti waxaa u bannaan ayadu inay iska cafiso wixii oo dhan ninkii markaas haddii loo cafiyo waxa weeye wixiisi waa qaado karaa haddii isagu uu cafiyana waxay noqonaysaa masalan ba haddii shan boqol ay ku laheeday in markaasi waxa weeye shantii boqol ay ku laheeda shantii kalena ugugu daro ow yacfuwa aladii ou dhah ilaahay kii ou cafiye biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunudiisu ada waa zawjka weeye oo naagtii waxa weeye fa yatruku lahal kulla weye wixii oo dhan uu waga tegey masalanba melyankii lagula mahriyey ayuu waxa weeye haweentii ugaga wada tegaba oo mar haddii waxa weeye qabla dukuul au furay maharkeediina markii hore lagu sheegay inuu melyan ahay wixii oo dhan kaama rabou dhahay marka saasuu u siiyey marka hadda waxau dhahay ibnu cabbaas weligu idaa kaanat maxjuuratan haweenta hadday tahay maxjuuro weeye falaa xaraja fii daalika ayuu dhahay haddana ilaahay wuxuu yihi wa an tacfuu inaad cafisaan cafisaanow dha ilaahay oo haweentuna wax afiso zawjkuna uu wax afiyo ayaa akrabu u dhow dhowowdha ilahay litaqwa taqwada taqwada ilaahay waxaa u dhow inaad wax isu cafisaan cafisaanow dha ilaahay oo hadda markaasi qofka ay ku habboon tahay wax loo cafiyo wa an tacfuu inaad cafisaan lamiirka hadda waxaa weeye waxau u noqonayaa ragga iyo haweenko u noqonayaa marka hadda waxaa weeye meeshaan waxaa weeye raggi ayaa la qalibay lisharafihim waayaa la yidhi marka ilaahay wuxuu yihi wa an tacfuu inaad ayaa aqrabu u dhowowdha ilaahay litaqwa taqwada taasaa u dhowowdha ilaahay walaa tansaw alfadla fadliga ha halmaaminaw dha ilaahay oo beynakum dhexdiina ahaaday macnaha raggi iyo haweenkii inay isku tafadulaan oo cidba cid waxay u dhaafto oy isu naxariistaan taasa deynow dhah ilaahay subxaana watacaala maxaa yeele waxaa loo baahan yahay haweentii hadday u aragto ninkii inuu maaragtay dhaqaale xun yahay inay wax u cafisaan la rabaa ilaan dadki waxa weeye dad islaama oo naxariis isu leh oo maaragtay xiriir weyn uu ka dhexeeyo weeye haddii kaleentooda waxa weeye haweentii ay liidato ninki waxaa loo baahan yahay inuu ixsaan sameeyo oo waxa weeye wixii lagula caqdoo dham uu iska siiyo saasaa wanaag markaasuu dheh ilaahay walaa tansa ulfadla baynakum ina allaha allow dheh ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allihii caalimku ah weeye allana waa idinku jaasinayaa oo qof walba waxa uu samaynayo ilaahay caalim buu ku ku jaasinaya marka halkaas waxaa loogaga soo baxay ee waxa weeye labadi qaybood haweentii mudallaqa qabla dukuul heeday oo waxa weeye caqadka aan nikaax aan loogu sheegin mahar iyo tii waxaa weeye qabla dukuula caqadka mahar loogu sheegay ayaa ilaahay noogaga soo warramay halkan ilaahay wuxuu soo gelinayaa salaada ayuu soo gelinayaa ayadoo weli waxa weeye aan laga bixin axkaamtii markaasi waxaa waaye ku tacalluqaysay zawjka iyo zawjada ku tacalluqaysay weli aan laga wada bixin alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala xaafiduu xifdiyow dha ilaahay cala asalawaati salaadyaalka xifdiyow dha ilaahay shanta salaadooday ku rumoobaysaa weeye xifdintaana waxay noqonaysaa biadaa'ihaa fii awqaatiha weeye wakhtiyaasheeda in lagu guto oo lala yimaado ayay noqonaysaa weeye marka hadda aayaddan waxaa la keenay baa la yidhi fii khilaali maa yatacallaqu bilaswaaj weeye wax markaasi haweenka iyo ragga ku tacalluqayo idoo lagu dhex jiro ayaa la keenaa layidhi iyo markaasi owlaadda ee axkaam ah idoo lagu dhex jiro waxaa laysku baraarujinahaa layidhi inaysan addoonka ku habbooneyn in xuquuqda sayidkiisa oo allah ah inuu ka mashquulo inayna ku habboonayn oo ugaga mashquulo amru alaswaaj waalowlaad weeye maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tilikum amwaalakum walaa awlaadukum can dikri illah dadka mu'miniina tahow waxaa weeye amwaashiina iyo awlaadiina dikriga ilaahay uga shuqluumina marka salaada xifdiyow dheh ilaahay subxaanahu wa oo shuruudeeda kamila faraa'isheeda kamila sunanteeda kamila aadaabteeda kamila sidaas ayaa laga wadaa wasalaati salaadina xifdiyow dha ilaahay alwusdaa oo dhexo wasalaati salaadii xifdiyow dheh ilaahay alwusta oo dhexe waxaa weeye salaatulwusta waa casirkaa layidhi waa subaxaa layidhi waa duhurkaa layidhi waa maqribkaa waa cishaa aqwaal fara badanaa ku jirta laakiin sida ugu raajaxa waxaa weeye salaatulcasriga weeye maxaa yeele waktiga malaa'igtu ay soo degaysa weeye oo wakti nusuuli malaa'ikati leil waaye wa sucuudi malaa'ikati nahaar weeye malaa'ikatu nahaarna ay korayso hadda sidaas waxaa u qaba imaamuna ashaafici culamo kalena waxay yidhaahdeen salaatulwusta waxaa weeye salaada subax ayaa loola jeedaa ayaduna laftirkeedu waa taa waktiga malaa'igtu ay soo kulmayso oo malaa'igtii habeenkii joogay oo galabtii yimiday ay tegaayeen ay sucuud samaynayaan kuwa maanta joogaayana ay imaanayan iyaduna waay tahay horta labadaasaa loogu badan yahay laakiin xadiisu caaisha oo saxiixaynku ay dhigaayaan sida uu ahay salaatulwusta waxaa loo badan yahay inay salaatulcasr ay tahay marka hadda aqwaal fara badanaa ku jirta laakiin labadaas ayaa ugu weyn laakiin salaatu wusta hadda wax hadda markaa si wada caddaynaya ma jiraan wey subaxa dadka yidhaahdeen waxay deliishanayaan xadiiskii nabigu u dhahay nabigu calayhi salaatu salaam buurika liummatii fii bukuuriha ummaddayda waxaa loo barakeeyey ka iyo ducadii nabigu marna u dhahay allahuma baarik liummatii fii bukuuriha weye haddana waxaa weeye dadka ayay u imaanaysaa ayagoo dadku hurdaayaan sidaas waxaa qaba imaamu maalika ayaa qaba cishaha iyo maqribka inay tahay na waxaa qaba aimada kaleentooda imaamu axmed iyo imaamu abu xaniifa ayaa qabaan khilaafsi noocaas ayaa jira iyo wasalaati salaadii ow dha ilaahay alwusta oo dhaxo wa quumuu quma ayuu dha ilaahay mu'miniinow lilaahi ilaahay daraaddiisa uquma salaada qaanitiina xaal aatiin kuwa adeecaya alle wa quumuu qumow dha ilaahay oo ukaca lilaahi ilaahay daraaddiisaw dha ilaahay salaada qaanitiina xaal aatiin kuwa adeecaya qaanitiina macnaheeda waxaa laga wadaa mudiiciina maxaa yeela xadiis oo uu leeyahay ayaa jira zayd ibnu arqamo oo ahay kullu qunuutin fi lqur'aani fahuwa daacatullaahi weye oo imaamu axmed uu weriye keyrkiisa qunuud haddii qur-aanka lagu sheego daacada ilaahay ayaa loola jeedaa laakiin qunuud waxaa weeye culumta kaleentood waxyaabo badan ayuu ixtimaali karaa waxaa kaloo lagu fasiraa la yidhi qaanitiina macnaa saakitiina waaya la yidhi aamusan oo iyadana waxaa u daliila xadiidkii zayd ibnu arqam oo waxau dhahay kunnaa natakallamu fi salaati salaadda waan ku dhex warrami jirnay waktigii islaamka bilowgiisa heeday xataa nazalad intii ay kasoo degto aayaddan fa umirnaa bisukuuti ou dhahay aamus ayaana la amray wa nuhiinaa cani ilkalaami hadalna waana laka wariyey xadiiskaa isagana shaykhayn ayaa weriyey muslim aa weriyey oo waktigaas waxaa jiri jirtay in salaadda la ysaga dhex sheekaysan jirayo wixii suuqa lagu soo odiyey layska sheekaysan jiray lana wada jiray laakiin aayaddaa markay soo degtay dadki waxaa la amray sukuud ayuu dhahay fa in khiftum haddaad cabsatiin ow dha ilaahay oo cadow aad ka baqdaan amba daad ka baqdaan amba dugaag aad ka baqdaan oo waxa weeye khoof uu yimaado salaatulkhowf axkaamteeda suuratu nisa ayaan ugu tegi doonaa laakiin hadda waxaa weeye waxaa lays amray salaada in markaasi sida xuquuqdeeda lagu guto haddii xuquuqdaas cudur ou yimaado ilaahay wuxuu leeyahay fa in khiftum haddii aada cabsataanow dha ilaahay fa rijaalan fasalluu dukadow dha ilaahay rijaalan adinkoo luglay ah dukada adinkoo luglay ah ow amase rugmaana idinkoo wax korsan dukada kayfa amkana weeye sida idiin suurtooba u dukada mustaqb mustaqbalay alqibla weeye ow kayrihaa weeye ama qiblada qaabishanaada amaha qaabishanaada amaha qaabishanaana weeye rukuuca laakiin iyo sujuudka waa ishaarayaa fa idaa amintu markaad aamin noqotaan ow khawf aad ka aamin noqotiinow dha ilaahay fadkurullaha alla xusa fadkurullahda macnaha salaadii dukada weeye kamaa callamakum sida allah uu idin baray maa shay lam takuunuu aydaan ahaanina taclamuuna kuwa garanaya ilaahay tacliimtiisa ka hor oo haddii khowfku uu suulo waxaa loo baahan yahay salaada sideedii in loo celiyo ilaahay wuxuu yidhi fa idaa amintu markaad aamin naqataan fadkurullaha alla xusow dheh ilaahay oo salaada dukada weeye kamaa callamakum sida alla idiin baray maa shay lam takuunuu aydaan ahaanina taclamuuna kuwa garanaya ilaahay tacliimkiisa ka hor sidii ilaahay idiin baray oo salaada loo jideeya u dukadow dha ilaahay faraa-isheedii iyo xuquuqdeedii iyo kulli la imaada kaabtaana waxaa weeye mislay ka dhiganta weye maaduna waa mawsuulo amba waa masdariyaa la yidhi waladiina kuwa ayuu dha ilaahay yutawafawna la oofsanaayo oo minkum idinka idinka mida oo wayadaruuna ka tegaaya aswaajan haweenka tegaaya wasiyatan falyuusuu ha dardaarmaano wasiyatan dardaaran ow dha ilaahay liaswaajihim haweenkooda ha u dardaarmaano mataacan mataac ha u dardaarmaano waxay ku raaxaystaan oo nafaqa iyo kiswaa ila alxawli ilaa tamaami lxawli sanadka taamahaanshahiisa intii laga gaarayo hayra ikhraajin ow dha ilaahay kuwa baxaaya kayrkood xaal ay yihiin ow dha ilaahay hayra ikhraajin ow dha ilaahay kuwa baxaayo keyrkood xaalayihin haweenkaas fa in kharajna hadday baxaan oy naftooda ayagu bixiyaan falaa junaaxa dembi calaykum korkiina maahan ayuu dha ilaahay dadkii owliyaa-ulmeyidka ahay fii maa kii facalna ay ku falaan fii anfusihinna naftoodaw dha ilaahay oo min macruufi macruufa wallaahu allana casiisun alii qaaliba weeye xakiimun alii fal suuban weeye ilaahay waxuu sancaynaayo aayaddan hadda waxaa weeye aayaddii ciddatulwafaadka waynu ka soo baxnay oo aayadda casharkeeni shalay ku jirtay eeday oo arbacata ashhurin wa casharna ilaahay u dhahayey afar bilood iyo toban habeen la dhahayey aayaddaas ayaa waxaa weeye aayadda tan lagu nasakhay aayadda hadda meesha aynu ka gelayno ciddatulwafaaday ka waramaysaa laakiin waa mansuuqa xukunkeedu maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay kuwa idinka idinkamida oo dhimanaya oo haddana waxa weeye haweenka tegaaya ha u dardaarmaanow dha ilaahay waxaa lagu nasakhana waan sheegaynaa liaswaajihim haweenkooda ha u dardaarmaanowdha ilaahay mataacan mataac ha u dardaarmaana waxay ku raaxaystaan weye oo nafaqo iyo kiswaa ila alxawli sanadka taamaanshiisi intii laga gaarayo mawdkooda laga bilaabo weye hayra ikhraajin ow dha ilaahay kuwa baxaayo kayrkooda xaalay yihiin oyna maskankooda ka bixayn oo gurigaas ay ku cuddo tirsanayaan fa in kharajna hadday baxaan owsadha ilaahay naftooda ayagu u baxaan falaa junaaxa dembi calaykum warkiina ma ahan dadka awliyaa-ulmeyidkaa weye fii maa facalna waxay ku falaan fii anfusihina naftooda oo min macruufin macruufa macnaha isi iyo ixdaadkii oo laga taga weeye iyo nafaqadoo laga gooyo wallaahu alla casiizun alihi qaali weye mulkigiisa xakiimun alii fal suuban weeye law caynaayo hadda marka wasiyadaanu mansuukh waxay ku tahay aayatulmiiraas weeye maxay yeele haweentaanu waxay ka mid tahay waarisiintay ka mid tahay nabiguna waxau dhahay laa wasiyata liwaarisin ou dhahay sanad la sugana waxaa lagu nasakhay aayadda haddaynu soo marayno arbacata waashurin arbacata ashhurin wacashran ilaahay uu dhahay oo aynu soo marnay weye almutaakhira fi nuzuul oo nusuulka u ta'akhurta weye sugnahan waa saabidaa la yidhi markaasi oo cinda imaamuna ashaafici saas weeye aimada kalena waxay leeyihin sugna ma laha saasay leeyihiin walilmudallaqaati kuwa la furow dha ilaahay waxaa u sugnaaday mataacun mataacow dha ilaahay bilmacruufi si macruufa marka hadda aayaddaas ayaanu ku joojinaynaa casharkeena wallahu subxaanahu watacaala lakum aayaatii lacalakum tacqiluun alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowti faqaala lahum allahu muutuu faqaala lahum allahu muutuu huma axyaahum ina allaha laduu fadlin cala annaasi walaakina ahara annaasi laa yashkuruun waqaatiluu fii sabiili اllahi wاclamuu ana allaha samiicu caliim man da aladii yuqrid allaha qarda xasana fayudaacifu lahu alcaafan kasiiraة wallahu yaqbidu wayabsudu wailayhi turjacuun alam tara ilى almala'i min banihi israa'iila min bacdi muusa id qaaluu linabiyin lahum ibcas lanaa malikan nuqaatil fi sabiili اllah qaala hal casaytum in kutiba calaykum alqitaalu anlaa tuqaatiluu qaaluu wama lanaa anlaa nuqaatila fi sabiili اllah fii sabiili اllahi waqad ukrijnaa min diyaarina waabnaa'ina falama kutiba calayhim alqitaal tawallow ilaa qaliila minhum allahu caliimu biالظaalimiin bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol afartan iyo koowaad oo suuratu lbaqara ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeena hore aayadihii ugu dambeeyey aayaddii la nasakhay oo mansuukhada heeday oo ka warramaysay ciddatulwafaad ayaa ilaahay noogaga soo warramay aayaddaasna waxaa weeye waxa ay tahay waanu soo sheegnay sida loo nasakhay iyo aayaddii ka dambaysay marka halkan ilaahay wuxuu noogaga warramayaa haweenka mudallaqaadka waxa weeye hadday yihiin kuwa maaragtay madkuulooyina amase kuwa kayru madkuulaada hadday yihiin xugun oo cami maayo ayaa ilaah halkaa noogaga sheegayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walilmudallaqaati haweenka la furay waxaa u sugnaadowdha ilaahay mataacun mataac ayaa u sugnaatowdha ilaahay wax markaasi ay ku raaxaysanayaan oo la siinaayo oo bilmacruufi si macruuf ah dalaaqay amba bacda dukhuula dalaaqaa la yidhi waxaase laga soo reebahaa la yidhi naag la dalaaqay qabla dukhuul weeye nisfu sadaaqna qaadatay ayaa laga soo reebayaa taasu mudca lahaa la yidhi waxaa marka waxa weeye sidaas yidhi bacdul a'ima ayaa qabaan weeye oo hadda waxaa weeye abu xaniifa saas way qabaan laakiin waxaa weeye bacdulmaalikiya waxay ku soo dareen naagta mukhtalicada ayadana mudcamalehay yidhaahdeen marka hadda aayaddan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walilmudallaqaati haweenka la furay waxaa u sugnaaday mataacun mataac ayaa u sugnaaday naagtaanu ha ahaata madkhuulo amba kayru madkuula ha ahaata weye hadda waxaa la yidhi aayaddan aayad lamida ayaynu soo marnay marka hadda aayaddan waxa loo soo celiyaa la yidhi waxay aayadihii hore ugaga duwan tahay waxay camimaysaa naagta mamsuusada iyo midda kayru mamsuusada ama madkhuulada ama kayru madkhuulada weeye maxaa yeele aayaddii horay noosoo noogu soo dhaqday waxay markaasi ka warramayeen labadii aayado hore aanu soo marnay waxay ka warramayeen waxaa weeye haween oo maaragtay kayru madkuula ay ka warramayeen oo haddana waxaa weeye caqadka markaasi aan loogugu sheegin maar aan loogu sheegin laakiin aayaddan waxaa loogaga warramayaa naagtii waxa weeye mamsuusada aheed ama madkhuulada aheed iyo tii waxaa weeye kayru madkhuulada aheed weeye laakiin waxaa laga soo reebaa la yidhi naag oo la dhalaaqaa la yidhi qabla dukuul nisfu sadaaqna qaadata taasu mudca ma laha ee mudcada waxa iskale waxay noqonayaan naag oo madkuulo ah iyo naag aan caqadka loogu sheegin ee nikaax aan nikaaxa dhexdiisa aan loogugu sheegin maar aan loogu sheegin taasaa markaasaa la yidhi marka hadda waxaa meesha ka bixi karaysaa la yidhi tii waxa weeye qabla dukhuulahaa la yidhi oo waxaa weeye nisfu sadaaq qaadatay waxa weeye mudco loogu dari maayaa la yidhi taas laakiin mudcadana waxay u joogtaa naagta madkuulada ah iyo midda waxaa weeye oo iyadoo kayru madkuulo ah waxaa weeye haddana nikaaxa aan mahar loogugu sheegin taas ayaa markaasaa laga waramayaa ha layidhi naagtan hadda marka madkuulada maharkeeda iyadoo qaadanaysa ayay haddana mudco iska leedahay axkaamta waxaa weeye waxaa laga helayaa oy maaragtay muqarar ku tahay kutubulfiqi lfiqi weeye kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay kamaa buyina lakum maa dukira weeye xukunkaa la soo sheegay sidii laydinkugu caddeeyey yubayinullaahu alla waa caddaynaa dhe ilaahay lakum idinka aayaatii aayadihiisa idiin caddaynayaa lacallakum inaad tacqiluuna aada garataan oo aad tadabburtaan ow dha ilaahay marka hadda ilaahay kadaalika ayuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasoo kale sida aayadahaas laydinkugu caddeeyey ayaa alla aayadihiisa idinkuu caddaynaya si aad u tadaburtaanuu dhahay marka hadda aayaddaas waxaa ku sugan baa la yidhi wacdi oo ilaahay u yaboohayo ummaddiisa inuu u caddaynaayo shay kasta qur-aanka ugu caddaynayo sidaas daraaddeeda imaamuna ashaafici waxau dhahayaa yidhi low laaca minii caqaalu baciirin ou dhahay la wajadtuhu filqur'aani ou dhahay hadduu iga lumi lahaa dhahay ratiga dabarka lugaha loogaga xiro hadduu iga lumi lahaayow dhahay qur-aanka dhexdiisa ayaan ka heli lahay maxaa yeele wuxuu ahay caalim oo maaragtay ah, caarifa oo mujtahidulmudlaqa ayuu ahay marka wax kasta waxa weeye qur-aankaas ayuu ka heli karaa oo axkaama marka sidaasna waxa weeye wacdi bay noqonaysaa in wax walba ilaahay qur-aanka noogu caddaynaayo marka sidaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala alam tara ayuu dhahay ilaahay halkaas marka waxaynuga soo baxnay intaana aayaddan bilaabin wixii markaasi waxa weeye axkaam oo markaasi axkaamu maaragtay zawj iyo zawjo axkaamtoodii ayaynu meeshaas ugaga soo baxnay axkaamtii markaasi nikaaxa iyo dalaaqa iyo cuddada ku tacalluqaysa ayaynu ka soo baxnay marka hadda meeshaan waxaynu ka bilaaba ka bilaabaynaa bacdu bacdulqisas ayaynu meeshaan ka bilaabaynaa ilaahayna noogaga bilaabaya subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi alam tara sow arki maystow dha ilaahay istifhaamtan istifhaamu tacjiib wa tashwiiqaa la yidhaah ilaa istimaaci maa bacdahu weeye alam yantahi cilmuka cilmigaagu sow ma gaarin ayaa laga wadaa weeye marka hadda waxaa weeye iiqaacun fi filcajab weeye cajab ayaa lagu ridayaa rasuulka calayhi salaatu salaam iyo qof kastoo muuminoo khidaab ka suurtoogo khidaabkuna waa nabiga iyo qof kastoo khidaab u suubadaa la yidhi marka hadda tashwiiqu waxau noqonayaa waxaadan ogeyn in markaasi ma og tahay lagu yidhaahdo waxaas marka waxaad u hiloobaysaa shaygii inaad ogaato marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam tara sow ma ogid ow dha ilaahay haddaadan ogeyn waa sidaan arrintu weeye alam tara sow ma ogid ila aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kharajuu baxay min diyaarihim daarahooda ka baxay wal hum ayaguna uluufun kumanyaal ay yihiin waxayna uga baxeen ow dha ilaahay daarahooda xadara almowti liajli xadara almowti mowdka digtoonaashadiisa daraaddiisa ay uga ugaga baxeen alla waa soo nooleeyow dha ilaahay oo ayaamo bacdigooda ayuu soo nooleeyey ina allaha allana laduu fadlin fadli allihuu u saaxiiba weeye cala annaasi dadka korkooda lagu tafadulo walaakina asara annaasi dadka badankoodu laa yashkuruuna ilaahay ku shukrin maayaanow dha ilaahay meeshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa qiso cusub ayaa ilaahay nooga warramayaa ilaahay rasuulkiisa waxau ku dhahay alam tara sow ma ogidow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow ila aladiina kuwa ayuu dhah ilaahay kharajuu baxay min diyaarihim daarahooda ka baxay wal xaal hum ayaguna uluufun kumayaal ay yihiin kumanyaal buu ilaahay sheegay afar kun waa la sheegay siddeed kun waa la sheegay toban waa la sheegay soddon waa la sheegay afartan kun waa la sheegay toddobaatan kun waa la sheegay hadda waxaa weeye qur-aanka waxaa ku cad inay uluuf un yihiinoo jamac waxa weeye badan oo markaasi dhowr kuma inay yihiin waxayna u baxeen ow dha ilaahay xadaral mowti mowdka digtoonaashadiisa daraaddiisoo mowd ayagoo ka cararaya ayay ka baxeen daarahoodii ow dha ilaahay marka maxadaralmowti mafcuulu lahu weeye qoladan marka waxay yidhaahdeen ahlu siiradu waxay ahaayeen qoom reer banu israa'iil ka mida weeye qoomkaas waxaa ku dhacay baa yidhi daacuun ayaa bilaadoodi ku dhacay baa layidhi markii bilaadoodii daacuunka oo ku dhacay ayay ka carareen baa layidhi ayagoo daacuunkaas ka baxsanaya taasaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo u ciqaabay oo cuquubo loogu ridaa layidhi aayaddaa marka a'imadu waxay ka qaateen in layska reebaayo khuruuj oo laga baxo beled oo daacuun oo ku dhacay in laga baxo waxaa layidhi markaasi ma bannaanaa layidhi qaarna waxay ka cabireen karaahiyo culummada a'immadaahu qaarna waxay ka xarimee ay ka cabireen baa layidhi karaahi weeye imaamu maaliki isagu karaahiyo uu ka cabiray laakiin imaamuna ashaafici waha uu ka cabiray iyo a'immada kalentood waxay ka cabireen xaaraan inay tahay weeye maxaa yeele meel haddii cudur halisa uu ka dhaco sida hadda cudurkaas daacuunka iyo masalanba koleeraha iyo cudurradaasu meelahay ka dhacaan waxa weeye in la soo galo beledkaasna ma bannaanaa layidhi in laga baxana ma bannaanaa layidhi bixiddana hadda waxaa la sheegahaa layidhi bixid oo markaasi waxa weeye cudurkaas laga cararaayo ee bixid hadda qofku waxa weeye danihiisa u baxaayo u danaysanayo taas loolama jeedaa layidhi marka sidaas markay dhacday ilaahay wuxuu dhahay fa qaala wuxuu u yidhi lahum ayaga allaahu alle muutuu dhinta ayuu dhahay ilaahay dhinta ayuu dhahay waxaa meesha ku jirta way dhinteenaa ku jirta marka hadda waxa weeye arrin markaasi waxa weeye ilaahay uu soo dirinayo waktigaas maahine qadarki ilaahay oo azaliga ayaa saas u qoreeday inay dhintaan weyna dhinteenow dha ilaahay suma bacdiyadow dhahay alle subxaanahu watacaala axyaahum alla waa soo nooleeyey waxaa la sheegay siddeed maalmood kabacdi ayaa la soo nooleeyaa la yidhi amba wax ka badan waxaana waxa weeye nabi ayagu ay lahaayeen oo la dhihi jiray xisqiil ayaa ilaahay baryaa la yidhi markaasaa saasay ku soo nooleedeen muddo ayay noolaayeen baa layidhi dadkaasu ayagoo waxa weeye asarulmowd uu ka muuqdaa layidhi waxaa la sheegay waxaa ka mid ah asarulmowdkaas dhar hadday qaataan waxau noqonayaa ha layidhi karfanow noqonayaa marka waxaa la yidhi arrintaas waxaa weeye calaamadaasne dadkii asbaadooda ahayoo ayaga jiilkii ka dambeeyey dhaleen calaamadaas waa saaraa jirtaa layidhi muddo ayay saaraa jirtaa layidhi marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu dhahay nabigaan la sheego xisqii la yidhaaho khaliifkii saddexaad oo reer banu israa'iilow ahay nebiyullaahi muuse bacdigiisaa layidhi maxaa yeele nabi muuse markii wafaadku uu ku soo xaadiray waxau khaliif ka dhigay alayidhi yuushac ibnu nuun ayuu khaliif ka dhigay yuushacna markii wafaadku kusoo xaadiray geeridu ku soo xaadirtay kaalib ayuu ka dhigay baa layidhi khaliif isagana waxa weeye markii geeridu kusoo xaadirtay xisqiil ayuu ka dhigay xisqiilkuna waa nabigaan hadda waktigan jooga oo hadda waxaa weeye meeshaan lagu sheegaayo waxaa kaloo lagu magacaabi jira ibnulcajuusaa layidhi maxaa yeele hooyadiisaa dhashaa layidhi iyadoo cajuusaa oo aan canug laga filanayn waxaana laqabkiisu ahay dilkifli saasaa la sheegay maxaa yeele waxuu kafaalo qaadaa layidhi ow dhowray baa layidhi toddobaatan nabi ayuu dil ka badbaadiyaa layidhi marka hadda waxaa la sheegay markii uu soo maraa layidhi ayagoo dhidhinsan ayuu wuxuu dhahay baa lihi rabbiyow qoon ayaan dhex joogi jiray ilaahuw ku mahadinaaya oo kugu tawxiidsanaaya oo kugu takbiirsanaya aniga keligay ayaana soo haray anigoo aan qoon lahayn markaasaa ilaahay wuxuu u waxyoodaa layidhi waxaad tidhaahdaa ayuhalcidaamu lafaya habow in allaha ya'muruk ilaahay waxau ku amrayaa an tajtamici inaad soo kulanto ah, in allaha ya'muruki an tajtamicii inaad soo kulanto amrayaa marka lafihi yaa maaragtay aad soo kulmay baa layidhi ilaahay markaasu wuxuu u waxyooda nabigayaa layidhi haddana waxaad tidhaahdaa lafaya habow ilaahay waxau idin amrayaa inaad hilib ismarashaysaan hilibay ismarasheeyeenaa layidhi markaasuu haddana ilaahay waxau amray inuu u dhaho ilaahay waxau idin amrayaa inaad istaagtiin markaasay istaageen ayagoo dhah ayaa layidhi subxaanaka allaahuma bixamdika laa ilaaha illaa anta haddii masalanba la yidhaahdo qoladaanu say u dhinteen laba jeer isagoo ilaahay qur-aanka ku leeyahay laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa aakhiro waxaa weeye dhedhemin maayaan mowd ayuu dhah ilaahay dadka jannada ku jira ilaa mowdka hore maahee waxaa la leeyahay mowdka oo dhaca qabla istifaa'i lajalaa layidhi intaan ajasha la oobsanin inuu cuquubo yahay maxay taha layidhi sida hadda kuwii ru'yadii ilaahay su-aashoo reer banu israa'iil ahay amase mowte oo tac oo markaasi lilictibaara inuu yahay sidii mowtada cuseyr iyo ximaarkiisa qoladaan marka hadda mowdkoodu waa mowtatu tacdiib hadda ka hor anta ka soo warranay in allaha allow dha ilaahay laduu fadlin fadli alli u saaxiiba weeye cala naasi dadka korkooda lagu tafadulo maxaa yeele waxaa ka mida qoladaan noolaynteeda ayaa ka mida weeye walaakina asara naasi dadka badankooda usadha ilaahay oo kufaarta loola jeeda laa yashkuruuna ilaahay ku shukri maayaan maxaa yeele akharu naas mar walba adduunkan min ladun ilaahay koonkan uu abuuray oo nebiyullaahi aadam la abuuray ilaa qiyaamadu ay ka qunto akharu naas sidoodaba ilaahay kuma shukrinaayaan maxaa yeele inta wanaagsan ummadda ilaahay inta wanaagsan iyo inta xun inta xun ayaa mar walba badan weeye marka hadda qasadka laga leeyahaa la yidhi qoladatan khabarkooda waxaa weeye baa la yidhi in mu'miniinta lagu geesinimo geliyaa la dagaalkaa la yidhi markaasaa lagu cadfayaa aayadda tanoo ilaahay wuxuu yidhi waqaatiluu dagaalamow dheh ilaahay mu'miniinow fii sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama liiclaa'i kelimatiillaahi waclamuu ogaadow dheh ilaahay haddana alle anna allaha alla samiicun allih maqlaayo inuu yahay aqwaashiina caliimun oo ku cilmi leh axwaashiina uu idinku jaasinaayo waclamuu ogaadow dha ilaahay anna allaha alle samiicun allihi maqlaay inuu yahay aqwaashiina caliimun oo ku cilmi leh alla haddana wuxuu yidhi man waa kumowdha ilaahay daakan alladii kaasoo yuqridullaaha alla ammaahinaaya qardan amaa xasanan oo wanaagsan oo fa yudaacifahu ilaahay u laalaabaayo ama fa yudaacifahu alla u laalaabaayo lahu isagow dha ilaahay alcaafan laalaabid kasiiratan oo fara badan marka hadda ilaahay markuu dhahay fii sabiilillaahi ha lagu jihaado waxaa markaasi jihaadku noqonayaa in maaragtayaa naf la bixiyo maalna la bixiyo weeye marka waqaatiluu fii sabiilillaahi waxaa weeye naf la bixiyo yaheeday in markaasi maalna la bixiyaa ilaahay ka warramayahoo alla wuxuu yidhi man waa kuma daakan alladii kaasoo yuqridullaaha alla ammaahinayow dha ilaahay qardan amaah xasana oo wanaagsan ilaahay ammaah dooni maayo waa qaniye waxaa laga wadaa ilaahay jidkiisa yaa wax kula baxaya oo qalbi dhiiba wax kula baxayaa loola jeedaa man da ladiidaan haddaan xoogaa ixraabteeda ku soo laabanno mantaana waa ismu istifhaamaa layidhi waa mubtadaa daaduna waa khabarkeediyaa layidhi alladiinana waa laga bedelayaa yukriduna waxaa weeye silatulmawsuul laa maxalla lahaa min alixraab alixraabiyay noqonaysaa waxaa kaloo lagu ixraabaa layidhi man daa in markaasi waxaa weeye laysaga dhigo ismu istifhaam laysaga dhigo mubtadaa weye aladiina khabarkii laga dhigo yukriduna waxaa weye sifaatu mawsuul ay ahaato man waa ku mawdha ilaahay daakan aladii kaasoo yuqridullaaha alla ammaahinaaya qardan amaaxasana oo wanaagsan ilaahay amaah dooni maayo ee waxaa laga wadaa qofka ilaahay xaggiisa wax ula baxa alla waa ka helayaa amaahda waxa loogaga cabiraayo waxaa la yidhi bani aadamka dabeecadiisaa la cabirayaa ilaahay akna alagniyaai weeye alla subxaanahu wa watacaala kolka dadka waxaa la yidhi markay dayn bixinayaan qofka qanigaa ah markay dayn siinayaan kalsooni bay qabaanaa layidhi oo xoolahaagi waad helaysaa isleeyihiin laakiin qof faqiira markay wax siinayaan niyadoodu ma fiicna marka alla maadaama uu yahay akna al ayaa waxa xagga alla daraaddiis loo bixinaayo ayaa waxaa laga cabirayaa qarli baa laga cabirayaa waxaana kalsooni la gelinayaa dadka wax la baxaaye inay ilaahay agtiisa waxay bixiyaan ay ka helayaan oo fa yulaacifahu alla uu laalaaba fa yudaacifahu layidha alla uu laalaabaayo lahu isaga alcaafan laalaabowdha ilaahay kasiiratan oo fara badan toban laga bilaabo ilaa toddoba boqol ilaa alcaafin kasiiratin wey sida axaadiisa soo aroortay wallaahu allow dha ilaahay yaqbidu waa haynayaa howdha ilaahay oo risiga waa ka haynayaa qofkau doono asagoo imti imtilaynaya wayabsudu allah waa fidinayaa qofkau doona risqiga ilaahay waa u fidinaya isagoo imtixaanaya wallaahu allow dha ilaahay yaqbidu waa laabayaa oo macnaha yumsiku risqa waa haynayaa caman yashaau ibtilaa'an weeye qofkii waxaa weeye faqri laga dhigo waa la ibtilaynayaa ikhtibaaraa laga wadaa bal inay sabraayaan iyo inay maaragtay yatabriinaa la kala fiirinayaa oo qadarka iyo qallaha ilaahay raalli inay ku yihiin iyo in kale qofna ilaahay wayabsudu waa u fidinaa allow dhah ilaahay asagana waa la imtixaanayaa bal inuu ku shukrinayo waxa ilaahay siiyey iyo inuu shukriga ka tegaya lakala fiirinaya marka insaanka waxaa laga dalbahaa la yidhi inuu ahaado sidii shaacirkii yidhi istaqni maa agnaaka rabbuka bilghinaa wa idaa tusibka khasaasatun fataxamali ama fatajamaliina waa la sheegay falaa yashkuu rabbahu fii xaali faqrihi walaa yudqii ayaa la yidhi fii xaali ghinaahu marka waxau dhahay shaacirkaas waxau dhahay ku deeqtoon wixii alla rabbigaa kugu deeqow dhahay wixii ilaahay ku siiye inaad ku deeqdoontaa la rabaa haddii waxau dhahay gaajo ay ku asiirtane dulqaado dulqaado ayuu dhahay marka sidaasaa maaragtay loo baahan yahay weye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacuuna laydin celinaya ilaahay xaggiisaa laydin celinaya maalinta aakhiro markaasaa ilaahay baxsigow idin idinsoo bixinayaa camalkiinuuna idinku jaasinayaa alam tara sow arki maysidow dhah haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala alam tara sow arki maysidow dhah ilaahay ila almala'i jamci sow arki maysidow dhah ilaahay oo min banii israa'iila reer banuu israa'iil ka mid ahow dha ilaahay alam tara sow arki maysidow dhah ilaahay ila almala'i jamciyow dha ilaahay oo min bani israa'iila reer banuu israa'iil ka mid ah kuwaasoo min bacdi muusaa nabi muuse bacdigooda ahaadow dha ilaahay macnaha qisadooda iyo khabarkooda sow arki maysidow dha ilaahay id waasiqaali ay u yidhaahdeen kuwaasu linabiyi nabi ayuu dhah ilaahay oo lahum ayaga u sugnaaday ibcas lanaa noo soo bixi oo nootaag melikan boqor nuqaatil aanu dagaalanee fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aan ku dagaalanne qaala nabigu waxau dhahay yow dhah ilaahay hal casaytum ma mudan tihiin in kutiba haddii lagu faral yeelo calaykum korkiina alqitaalu dagaal lagu faral yeelo allaa tuqaatiluu inaydaan dagaalamina qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahay wamaa lanaa maxaa lahantaynaa maxaa nugu dhacay oo allah nuqaatila aana u dagaalamaynin fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aana ugu dagaalamaynin wal xaal qad xaqeeqee ukhrijnaana laka bixiyey min diyaarinaa daarahaynina laka bixiyey wa abnaa'inaa ilmahaynina la qafaashay ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii kutiba lagu faral yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalkii lagu faral yeelay tawallow way jeesteenow dheh ilaahay ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo minhum ayaga ka mid howdha ilaahay wallaahu allow dha ilaahay caliimun allihii ku cilmila weeye bidaalimiina daalimiinta ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay meeshaan ayadana waxaanu ka gelaynaa qiso cusub oo kaleentood oo ku tacalluqaysa reer banuu israa'iil ayaynu meeshaan ka gelaynaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaaya alam tara sow arki maysidow dha ilaahay ilaalmala'i jamaci sow arki maysid wa ah, min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid a ah, oo min bacdi muusa muuse bacdigiisa ahaadowdha ilaahay qisadoodi iyo khabarkoodi yaa la leeyahay sow arki maysi marka istifaamtan tii haddaynu soo marayna waay waa istifaam oo litashwiiqa weeye marka hadda qisadan bilowgeeda haddii wax aynu ka soo qaadanno waxaa la sheegaa layidhi nebiyullaahi muusa markii la oofsanayo agteedaa layidhi reer banu israa'iil waxa uga khaliif yeela saa horuu soo sheegnay yuushac ibnu nuun ayuu khaliif yeelaa layidhi khilaafadii aad iyo aad ayuu ugu qumay oo si wanaagsan ayuu maaragtay hawshiisi u gutay baa layidhi markuu dhintay yuushac waxau maaragtay ka khaliif yeelay kaali baa layidhi kaalibna wuxuu ka khaliif yeelay xisqiil xisqiilna wuxuu ka khaliif yeelay ilyaas ilyaasna waxau ka khaliif yeelay ilyasac marka kulligood khilaafadii si wanaagsan ayay u guteen baa layidhi sidii dadka ayay ka horreeyaa layidhi marka waxaa layidhi reer banu israa'iil waxaa ka adkaadaa layidhi niman layidhaha camaaliqa ayaa ka adkaadaa layidhi waxayna joogi jireen beled oo maaragtay yaa u dhow baytalmaqdes oo la dhihi jiray wakhtigaas falastiina la dhihi jiray waa dhulka hadda falastiin waayna ka mid ahayeen camaaliqadaanu owlaaddi ninka la dhihi jiray camliiq ibnu caaday ka mid ahayeenaa layidhi marka waxa weeye wax badan oo bilaadi reer banu israa'iil ahay ayay qabsadeen baa layidhi waxay qafaasheen baa layidhi muluugtoodii owlaadoodii ayay qafaasheen abnaa'u muluukii may qafaasheen afar boqol ayay qafaasheen baa layidhi oo abnaa'ulmuluug ahaa layidhi iyo siyaadaa layidhi jizyo ayay korka ka saareen oo canshuuray korka ka saareen baa layidhi waktiga sidaas reer banu israa'iil la yeelaayene waxaa la yidhi nabi ma jooginaa layidhi nabi duriyadiisuna ma joogin baa layidhi waxaase joogaa layidhi haween oo uur leh oo duriyadii laawey ibnu yacquub ka mida ayaa joogtaa layidhi maxaa yeele owlaaddii nabi yacquub laawey duriyadiisa ayaa waxaa laga soo bixi jiraa layidhi ambiyada laga soo bixi jiray marka haweentii waxay dhashaa layidhi wiilay dhashaa layidhi markaasay waxay ku magacawdaa layidhi shamwiil ay ku magacawdaa layidhi shamwiil markuu weynaadaa layidhi ilaahay yaa ka nabid yeelaa layidhi markaasuu heeg banu israa'iil u diray baa layidhi ayagoo gumaysi iyo dhibaato ku jira oo aad iyo aad u siricsan oo nimankaas camaaliqadaahu ay dhibaato ku hayaan marka waxaa la yidhi markii nabigaas la soo bixiyey reer banu israa'iil nabigee boqor ka dalbeenaa layidhi oo arrintooda toosiya ayay ka dalbeen baa layidhi isla markaasina wixii silaaxoodu ku jirya markaasi ku hanuunsha markaasuu boqor wuxuu uga dhigaa layidhi nin la yidhaha daaluud oo sida hadda ilaahay qur-aanka noogu sheegi doono ah arrintaasaa marka hadda meeshaan loogaga warramaya ilaahay markaa wuxuu yidhi id wakti qaaluu ay u yidhaahdeen linabiyin nabi ow dha ilaahay nabigaas waa shamwiilkaas hadda aan sheegayn oo herarkaas soo maray oo lahum ayaga u sugnaaday ibcas lanaa noo ooga yidhaahday oo noo soo taag melikan boqor nuqaatil aanu dagaalanne micigiisa fii sabiilillahi ilaah jidkiisa macnaha waxay ka wadaan nantadimu bihi kelimatunaa weye kelimadayna ayaa isugu durmaysa oo isugu tegaysa asaga ayaanu noqonaynaa maxaa yeele dadku waxa weeye haddii aysan imaam iyo wax hogaamiye aysan lahayn waxa weeye waxay noqonayaan qoomulfawdo wax ay qabsan karaan lama arko xooggooda iyo markaasi iyo iyo caqligooda wax walba way kala tegaayaan sida hadda musiibada haddaa loo fiiri karaa soomaaliya hadda musiibada ku dhacdoo kale saas weeye maxaa yeele meesha haddaan imaam uusan jirin oo wax nidaama uusan jirin ummaddaas wax ay qabo karta lama arka weye marka waxa weeye jihaadka laftirkiisu wuxuu u baahan yahay imaam ayuu u baahan yahayo waa inuu imaam leeyahay jihaadku jihaad la iskama geli karo qaala nabigu waxa u dhahay ou dhahay ilaahay subxaana wa tacaala hal casaytu ma mudan tihiin reer banu israa'iilow in kutiba haddii lagu faral yeelo calaykum warkiinna alqitaalu dagaal allaa tuqaatilo inaydaan dagaalamina ma laga yaabo haw dhahay waa khabaru casaa weeye istifaamtuna waxaa weeye litakriiri tawaquci bihaa weeye qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa lanaa maxaa lahantayna maxaa nugu dhacay oo allaa nuqaatila aanan u dagaalamaynin fii sabiilillahi ilaah jidkiisa wal xaal qad xaqeeqee ukhrijnaa na laka bixiyey min diyaarinaa daarahaynina laka bixiyey wa abnaa'inaa ilmahaynina la qafaashay oo la laayey maxaa dhaca yidhahdeen maxaan u dagaalamay la'na sidaan horuu soo sheegnane camaaliqada nimanka la yidhaha ayaa ku sameeyey waa qoomu jaaluud waaye oo hadda ku tegi doono marka waxay ka wadaan wax maanica ma jirta weeye maca wujuudi muqtadii maxaa yeele wixii keenaya inaan dagaalanaa meesha yaalla qaala tacaala u soo qadaray ilaahay wuxuu dhahay isagoo ka warramaya nimankaa inay ballanka ka baxeen falamaa goortii kutiba lagu farad yeelay calayhim korkooda ow dha ilaahay alqitaalu dagaalkii lagu farad yeelay oo boqorkiina loo sameeyey hal la dagaalamo la yidhi tawallow way jeesteenow dha ilaahay fulaynimo ayaa ku dhacday ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo minhum ayaga ka mid ahowl ilaahay waana noo imaanayaan kuwaasiyo waa kuwa webiga ka gudba laysku imtixaanaayey oo daaluud boqorkii ahay la gudba weye sida noo imaan doonta ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu dha ilaahay oo minhum ayaga ka mid a ah. in yar ayaa maaragtay yaa gudubtay intaas waa ku tegi doonaahoo saddex boqol iyo toban iyo saddex nimay ahaayeen baa layidhi oo waxay la mid ahaayeen raggii asxaabu rasuulilaahi ahay oo beder ka dagaalamay lamid ahaayeen intaas kaliyahaa soo hartowdha ilaahay wallaahu allana caliimun allii ku cilmila weeyowdha ilaahay bidaalimiina kuwa daalimiinta ilaahay cilmi ayuu ku leeyahay waana ku jeesinayaa camalkooda marka hadda ilaahay wuxuu ka warramayaa aayadda aakhirkeeda wallaahu caliimun bidaalimiinow dha ilaahay daalimiin waxaa ahaayeen kuwii ballanka qaaday ee waxaa weeye dagaal inay gelayaan ballan qaaday markii dagaalkii lagu faral yeelane munaafiqoobay oo waxa weeye ka baxay ayaa waxay ku sugnaadeen inay yihiin daali